وأن أتكلم وهو يستمع وهذا ليس من باب المجاملة ولكن من باب أنزل الناس منازلهم فهو شيخنا جزا الله خيرا ومرة أخرى أعتذر له الله يبارك في شيخي إخواني محاضرada sida loo iclaamiyey caawa tuko intaan lagugu tukan waxa ay tilmaamaysaa xaqiiqo ay dad badani ay ku dhaceen oo ah inay ka tegeen iyagoo muslim sheeganaya rugniga ugu weyn arkaanta islaamka marka laga yimaado shahaadateynka marka laga yimaado rugni ka adag iyo cibaado ka weyn salaadu ma jiro dadka qaarkood iyagoo aan kaba teginba ayay haddana waxay dayaceen waktigeygii dadka qaarqood qaarkoodna waxay dayaceen shuruuddeedii iyo arkaanteedii ama khushuucdiiba ayay dayaceen waxaa habboon min baabi nasiixa in dadka muslimiintii ay mar walba isxusuusiyaan waxaan u arkaa in salaada oo la isxusuusiyaa u yahay arrin aada iyo aada u muhima muxaadarada caawan idin akriya maaha hadal anuu aan idhi ama aan isku keenay laakiin waa waxaan idinla wadaagayaa hadallo uu qoray imaamun min a'imati ahli الsunna oo imaam maxamed ibn nasr almarwazi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa cadiimka ah xaqiiqatan la odhan karo waa kutubta islaamka laga qoray kutubta ugu waaweyn tacdiimu qadri الsalaa waa kitaab la taabacay oo la taxqiijiyey wanarju waxaan rajaynaha in wadaadada iyo culimmada soomaalida laga helo sheekh wakti u haya kitaabkaasi inuu ku tarjumo luqada soomaalida kitaab cadiima idinkana waan idinku dardaarayaa inaad kitaabka aada akhrisataan kitaabku waa kitaab weyn laakiin waxaan helay risaalo mukhtasarah oo uu qoray jamcun wa tartiib eh, fadiilat sheikh axmed fariid marka sida ila muuqatay anuu eh, kitaabka asalkae sheekh eh, alimaam maxamed almarwasi waan arkay marka risaaladani waa waa waa talkhiis weeyaan sheikhu soo talkhiisiyey weliba yani meelihii ugu muhiimsanaa ayuu soo ururiyey marka insha allah caawa ilahay intii inooga qadaro ayaynu risaalada dul mari doonaa wixii tacliiqaade ee ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo furana waynu waynu sheegi doonaa laakiin ugu horeyn waxaynu tilmaami doonaa ikhwani xaqiiqatan kelimaad uu qoray sheekh maxamed salix bn uthaymin raximah llahu tacaala ayaa waxa uu kaga hadlay weynida ay salaadu leedahay marka wuxuu yihi weynida ay salaadu leedahay waxaa tilmaamaya awala nebiga sala allahu alay wasalam salaada waxaa lagu farad yeelay habeenkii noloshiisa ugu fadli badnaa uguna qiimo badnaa oo ah eh, leylat isra walmicraaj habeenkii nebiga sala allahu alay wasalam eh, la geeyey min asamaawaat alculaa ilaahayna subxaana watacaala ula hadlay waxa weyn habeenkaasi wuxuu ahaa habeen kii ugu fadliga badnaa ugu qiimaha badnaa noloshiisa sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo tilmaamaya weynida ay salaadu leedahay faraa-idda islaamkaynu naqaano o dhan waxi baa nebiga u iman jiray siduu doona waxay ugu yimaadeen laakiin salaada waxa weeyaan isagoo gaadhay meel aada iyo aada u sarreyso oon khalqi aanu gaadhin ilaahayna subxaana watacaala ula hadlay ayuu ilaahay subxaana watacaala toos uu nabiga sala allahu alay slam salaadan ugu waajibiyey ugu faradyeelay taasna waxay tilmaamaysaa weynida ay salaadu leedahay waxaa kaloo tilmaamaya weynida ay salaadu leedahay ikhwaani ugu horey nabiga si aad ogtiin sala allahu alay slam konton salaadood baa lagu waajibiyey laakiin kontonkii salaadood waxaa lagu soo koobay shan salaadood markaa dhinaca camalka waa shan salaadood laakiin fi ljr waa konton salaadood weeyaan waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan ikhwaani weynida ay salaadu leedahay haddaba xasan albasri raximah allahu tacaala ayaa waxaa laga hayaa oo yidhi ibna aadam ida haanat calayka salaatuka war qofkiiba bini aadam haddii ay salaadaadii ay kula noqotay wax qiima leh maxaa kale casiiz agtaada ku ah hadday salaadaadii ay noqotay waxaan qiimo agtaada ku lahayn bal waxaad sheegtaa waxa kale ee qiimo agtaada ku e waman istahaana bisalaati faqad istahaana bilislaam qofka salaadiisa dhayalsada ee qiimo u yeeli waayaa diintiisii islaamnimadiisii oo dhan ayaa dheeldheel iyo ciyaar baa ka gashay sheekhu wuxuu ina tusaaleynayaa eh, alimaam maxamed ibn nasr raximah llahu tacaala waxyaabaha haddaba tilmaamaya iyaguna weynida salaadda wuxuu ku bilaabay waxaa salaadeeda salaada weynideeda tilmaamaya annaha awalu fariidatin bacda alikhlaasi watawxiid salaaddu waa faradka ugu horeeya diinta iyo islaamnimada bada bacda tawxiid camal kale islaamnimada soo heli maysid oo ka weyn oo ka fadli badan salaada bacda tawxiid ilahi subxana wa tacaala waad garanaysaan qowlka ilaahay wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina xunafaa wayuqiimu الصalaata wayu'tu الzakata wadalika diin اlqayima ha bacd اlikhlaas wa atawxiid ilahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahy lama farin waxaan ahayn wayuqiimu الصalaata wayu'tu الzakata in badan baa aلصalaa wالzaka aلصalaa wالzaka alxaafid ibn xajar raximah allahu tacaala waxa uu ku tilmaamay sababta in badan salaadiyo sekada la iskugu xidhaayo wuxuu yidhi waayo salaadu waa madaxa cibaadaadka jirka ra'su cibaadaat اlbadan waa salaa zakaduna waa ra'su cibaadaat ilmaal saasaad marar badan ad arkaysaa qur-aanka iyadoo salaadii iyo sekadii laisku lamaanaynaayo oo laisku daraayo xadiiska macruufka iski ibn cumar bunya alislaamu calaa khams islaamka waxaa lagu dul dhisay shan tiir bacda tawxiid bacda shahaadateyn waxa weeyaan waa iqaami salaa salaada oo la ogo waxaa kale uu imaamku tilmaamay raximah llahu tacaala in arrin iyana u baahan in loo fiirsado oo ah qadarka salaada waxaa tilmaamaya iftiraaduha calى anbiyaa illahi warasulih sal اllahu alayhi sala allahu alayhi wasalam salaada ambiyadii iyo rusushii ilaahay ayaa lagu farad yeelay shekulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacala ayaa waxa uu leeyahay hadal odhanaya umamkii nagu horreeyey o dhan ilaahay salaad ayuu ku farad yeelay inkastoo sida qaabka iyo hay-adda loo loo tukanayey ummad walba u tukanaysay ayuuna isku mid noqonin laakiin salaad baa umamkii hore lagu wada faradiya haddaynu kitaabka ilaahay subxana wa tacala aynu kusoo noqono ikhwaani anigoo soo gaabinaayo waayo waktiguna waa saacad keliya ilahay subxaana wa tacaala nebi muuse waxa uu ku yidhi inanii ana allahu laa ilaha ila ana facbudnii wa aqim asalaata lidikri facbudnii aniga yacaabud muusow waaqim asalaata salaadana u og lidikri xuskayga waa nebi kamida ambiyadii ulilcazmiga ahayd waa muusa calayhi salaam nabiyullahi ibraahim markuu eh, duriyadiisii markuu dejiyey maka biwaadin gayri di zarcin cinda beytika almuxaram muxuu yidhi alayh salaam rabbanaa rabbigayow inay salaada oogaan marka waxaad arkaysaa inay salaadu waajib ku ahayd nabiy llaahi ibraahim inankiisii nabiy llahi ismaaciil markuu ilaahi subxaana wa tacaala uu ka sheekeynaya xaalkiisa iyo sifooyinkiisa waxa uu yidhi subxaana wa tacaala wa kana ya'muru ahlahu bisalaati wazakaati ahalkiisa wuxuu amri jiray nabiy llahi ismaaciil bisalaati salaada iyo wazakaati iyo iyo zakada isagun iskamu koobin maadaama ay fardi ku ahayd risaaladiisiina ay farad salaadu ahayd kana yamuru ahlah bisalaati wazaka salaadiiyo zakada ayuu ayuu amri jiray nabiyllahi isxaaq iyo nabiy yacquub ilaahay subxana wa tacaala isagoo ka hadlaaya waxa uu yihi waa waxayna ilayhim ficla alkhayraati waiqaama asalaati wa iitaء azakaa waxayna ilaahi waxaan u waxyoonay ficl alkhayraat samaynta iyo falidda khayraadka waa kelmad jaamica oo kulansanaysa wax walo khayra oo ilahay raalihiisa lagu gaadho ayaanu u waxyoonay buu yidhi inay samaan inay inay ku camal falaan oo ay sameeyaan wa iqaama asalaati wa iitaa azakaati ficl alkhayraat wa iqaama asalaati wa iitaa azakaat markaa in iyagana lagu waajib yeelay ayaad arkaysaa qowlka ilaahay subxaana wa tacala nabiy llahi yunis isagoo ka warramaya falawlaa anahu kana min almusabixiin lalabitha fii batnihi ilaa ywmi yubcathuun dabcan mufasiriintu aqwaal dhowra ah ayay ka sheegeen lakin cabdillaahi bnu cabaas radi allahu tacaala canhu falawlaa anahu kana min almusabixiin qaala ibnu cabaas ay min almusalliin ficilku ynu sameynayay inta aanu magaranaysa aanu fi badni lxuud aanu ku dhicin shucayb qoomkiisi maxay ku yidhaahdeen yaa shucaybu asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una waxaan keen inuu shucayb salaaddu agtiisi ay ku weyn tahay walaa maxay usoo hadal qaadeen haddayna ka dareemin in salaaddu ay qiimo weyn agtiisa ku lahayd nabiy llahi shucayb baa yaa shucayb shucaybow asalaatuka salaadaada miyaa ta'muruka ku amraysaa an natruka inaanu ka tagno maa yacbudu aaba'una waxay aabayaashaya caabudayaan muhimmad buu siin jiray salaadda waqtigeegama dhaafin jirin faradka iyo waajibkaa ilaahay saaray wuu kasoo bixi jiray cumuuman ikhwaan waxaan kusoo gabagabaynaa qowlka ilaahay ula'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina min duriyati aadam wamin maca nuuxin wa min duriyati ibrahim wa israa'iil ulaaika kuwaasi aladiina ancama allahu calayhim waa kuwa ilaahay u nicmeeyey ee min annabiyiina nebiyiinta ka mid ahaaye min duriyati aadam duriyadii aadam iyo wa minman xamalnaa maca nuuxin kuwaanu la xambaarnay nuux wa min duriyati ibrahima nebi ibraahim duriyadiisii wa israa'iil iyo yacquub calayhi salaam duriyadiisii wa miman hadaynaa wajtabaynaa iyo kuwaanu hanuuninay eenu dooranay idaa tutla calayhim aayaatu raxmaani qaruu sujadan wa bukiya idaa tutla calayhim haddii lagu dul akriyo aayaat raxmaani aayadaha ilaha raxmaanka qaruu sujadan wa waxay la dhacaan ambiyada ilahi subxana wa tacala kusoo sheekeynaya ee aayadda lagu tilmaamay waxaad arkaysaa inay tukan jireen waayo laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ikhwaani wuxuu sheegay in iyaga gadaashood ay yimaadeen qolooyin ka leexday dariiqaasi nacuudu billah min dalik fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu الصalaata wاtabacuu shahawaati fasawfa yalqawna gaya fakhalafa min bacdihim waxaa gadaal maray ambiyada laga soo hadlay salaada ilaaliyey khalfun kuwo xun oo adaacu dayacay asalaata salaadii dayacay watabacuu raacay ashahawaati shahawaadki waxay naftu jeceshay raacay waa maxay abaalkoogu fasawfa yalqowna haya waxay la kulmi doonaan haya way marka ay culimmadu ka hadleen maxay yidhahdeen waa maxay waa nahrun khabiis الطacmi baciid اlqacri waa webi ama tog jahanamo ku dhex yaala oo khabiis الطacmi dhadhankiisu uu xun yaho qaraar yahay baciid اlqacri guntiisuna ay dheer tahay oo salaada dayacay saasi ayaa abaalkooga ah waay waxaa tilmaamaya ahamiyadda salaada in ilaahay subxaana wa tacaala nas calى wujubiha fi kitaabihi اlkariim kitaabkiisa qur-aanka ayuu ilahi subxana wa tacala ku sheegay inay farad tahay ina الصalaata kanat calى اlmu'miniina kitaaba mawquuta qala alxasan raximah اllahu taعaalى kitaaba waajiba wa qala alqasimiy farda muؤaqata la yajuuzu إkraajuha can waqtiha ilahi subxana wa taعala ina الصalaata salaadu kaanad waxay ahayd cala lmu'miniina mu'miniinta dushooda kitaaban mawquuta farad la waqtiyeeyey oo inay banaaneen in laga saaro waqtigeega laga saaro undur fi xaayat lmuslimiin ayuha ikhwan kayfa xaaluhu maca asalaa kayfa xaaluhu maca almasaajid bal xaalka muslimiinta ha eeginuun inta masaajidada timaadee muslimiinta imisaa salaadii dayacday waxaan ku leenahay dadkaasi muslimiinta waa intaa lagugu tukan tuko intaan adigoo nacash lagugu sigo lagugu sida nacash oo lagugu soo duuduubay kafankii caddaa inta aan dar dadka lagu hordhigin si lagugu tukado maantaas fursad leedee tuko walaal baan leenahay inta goorgoortahay wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka ku yihi muniibiina ilayhi wاtaquuhu waaqiimuu الصalaata walaa takunuu min almushrikiin waaqiimuu salaata salaada oga walaa takunuu ha ka mid noqonina min almushrikiin kuwa mushrikiinta ha ka mid noqonina alxaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaala ayaa waxa uu yidhi wa hiya min acdami ma warada fi lqur'ani fi fadli الصalaa ayaddaasi waxay ka mid tahay aayadaha ugu waaweyn ee qur-aanka ku soo arooray ee ka hadlaaya fadliga salaada ka hadlaya jasak la khayr fadliga salaada ka hadlaya waxaa kaloo ka mid ah weynida ay salaadu leedahay ikhwaani ana nabiya sala allahu alayh wasalama kana ya'hudu lbaycata cala iqaamatiha nabigu sala allahu alay slam markuu dadka la mubaayacoonaayo wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam uu shardi ka dhigi jiray iqaamat salaa xadiiska macruufka ah ee taqaanaan xadiis jaabir radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi baayactu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam cala iqaami الصalaati wa iitaaءi الzakaati wاnusxi likuli muslimin waxaa nebiga kula mubaayacooday calaa iqaami asalaati in salaada aan oogo wa iitaa'i azakaati in zakada aan bixiyo wanushi likulli muslim iyo inaan qof walo musnaba u naseexeyo muslimtu maanta boqonta is wadagoynayaan ha soo arag ila man raxima allah iskuma naseexeeyaan iskuma eh, waxay ku farxaan marka muslim kale ay dhibaata ku dhacdo lakiin baycadda wuxuu nebigu sala allahu alay wasalam jaabir bin cabdillahi kaga qaaday in u naseexeeyo qof kaloo muslima oo danta muslimiintu ay ku weynaato waay qaala alxaafid raximah allahu tacaala wuxuu yidhi ibnu xajar nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu shardi ka dhigi jiray bacda tawxiid tawxiidka kadib muxuu shardi ka dhigi jiray iqaamatu salaa oogidda salaada limaada wuxuu yihi liannaha ra'su alcibaadaat albadaniya waayo waa madaxa cibaadaadka jirka laga sameeyo dabeetna muxuu ku xugsiin jiray azaka sakaduu ku xugsiin jiray liannaha ra's alcibaadaat almaaliya sakadii waa madaxa cibaadaadka jirka aynu ka sameyno eh, waxaan ujeedaa salaadii sakadiina waa madaxa cibaadooyinka laga sameeyo maalinka maanta ah eh, hoolahaagii waxaa kaloo kuu tilmaamaya welida ay salaadu leedahay waxay tahay axabu alacmaali ila allahi caza wajal cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu markuu nebigi sala allahu alay slam uu weydiiyey uu yihi ayu lacmaali axabu ila allahi tacaala acmaasha teebaa ilahay agtiisa loogu jeceliya cabdillahi bn mascuud baa weydiinaya nabiga sal l slam nabigu muxuu ka jawaabay alsalaatu calaa waqti haddaad sheeganayso ilaahay jacaylkiisa oo jacaylka ilaahay qalbigiisa qalbi qalbigaaga ku weyn yahay oo maxabada ilaahay ay qalbigaaga ku weyn tahay camal aada samayso wuxuu ilaahay ugu jecel yahay alsalaatu calaa waqtihaa ee salaada waqtigeega haka saare ku khushuuc salaadaada inta aan la eedaamin usii diyaar garow waysadaada tahaaradaada isticdaad kaamila waa inaad u sii samaysato salaadaada markaad tukanayseed ku soo socotana ogow in camalka aad samaynaysaa uu yahay axabu alacmaali ila allahi tacaala acmaashatuu ilaahay jaak la sheekana acmaashatuu ilahay ugu jecel yahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo tilmaamaya wenida ay salaadu leedahay annahaa awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu yowma alqiyaama min acmaali aljawaarix salaadu waa waxa ugu horeeya addoonka maalinta qiyaamaha laga xisaabayo culimada qaarkood baa sida ibn ibnu daqiiq alciid raximah llahu tacaala uu u sheegay w wixii xuquuqe baynaka wa bayn allah <coughs> waxa ugu horeeye <coughs> laga xisaabaya waa salaadaada weeyaan laakiin xuquuqda baynaka wa bayn alcibaad adigii dadka waxa idinka dhexeeya waxa ugu horeeya lagaa xisaabayaa waa addimaa sida xadiiska cabdillahi bn mascuud radi allahu tacala canhu kusoo aroortay xuquuqdii ilaahay kugu lahaa salaadaa ugu horeysa xuquuqdii addoomaha inaga dhexaysana dhiig sida awadeed waxaan ku dardaanaya qof walo maqlaayaba dhiig muslim faraha la gelin dhiig muslim faraha hala gelin oo ilaahay baa subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha ku weydiinaya jawaabna diyaari haddii aad dhiig muslim faraha la gasho marka wuxuu sheegay xadiiskii abu hureyre ayuu sheegay oo ahaa awal ma yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama aw awal ma yuxaasabu bihi الnaasu yowma alqiyama min acmaalihim aلsalaa marka waxan waa xuquuqdii ilahay kugu lahaa baa salaada ugu horeysa dayb akhi maalinta aad ilaahay aynu soo hortaagno ee ilaahay waxa ugu horeeye uu xuquuqdiisii inaga warsanayaa ay salaadii tahay kayfa yakunu xaalu hada aladi dayaca الsalaa muxuu ilahay ku jawaabi doonaa muxuu ilaahay isla hortaagi doonaa ma ganacsi baa iga mashquuliyay salaadii waxaa jira dad shaqada markay tegayaan ku buuxsada saacadda laakiin waqtiga salaada fajara aan saacadda ku buuxin muslimiin baa salaadani ay la tahay dheel dheel iyo ciyaar ciyaar wallahi markaan arko qof muslina oon tukan jirin oo dhintoo la aasaayo waxa weeyaan waa waa waa arrin naxdin weeyaan wuxuu qofkaas ilaah la hortagaaya ilaahun og salaaddu wax walba ha kaaga weynaato salaaddu ay leedahay aawadeed madaxa allahu tacaala almusaliin ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ammaanay musaliinta ayuu ammaanay wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala markuu addoomihiisa mu'miniinta markuu ammaanay wuxuu ku bilaabay bidikri salaa xuska salaada ayuu ilaahay ku bilaabay qad aflaxa almu'minuun الذين هم في صلاتهم خاشعون قد ولتحقيق ها لكن فعل ماضي قد قشو ولتحقيق ويان قد أفلح وحليباني المؤمنون مؤمنين تأيان ليبانتي مؤمنين تسواكما وأيو ويان سفوينكو وامحي الذين هم في صلاتهم خاشعون وكو الصلاة دودة كو خشوعاو خاشعين ibnu kair raximah llahu tacaala waxa uu yani in e, e, khushuuci waa waa qunuudkii weyn waa inu qofku isdulleeyo bayna yaday illahi tabaaraka wa tacaala markaad ilahay hortaagada salaadaadii waa inaad ilahay isku dulleyso ogowna awalu cilmin yurfacu min annaasi alkhushuuc weeyaan cilmiga ugu horeeya ee dadka laga rafici doono akhir zamanku waa khushuucda ilaa aada gasho masjid dad badan ay ku tukanayaan falaa taraa fiihi rajulan khaashican orad kubaar dadkii waa lama odhan masaajidda ma imanayaan masaajiday joogaan jamaacaday tukanayaan lakin laa taraa yani fi lmasjidi rajulan khaashican qof khushuucsan marka ilahi subxana wa tacala muminiinta wuxuu ku ammaanay inay yihiin kuwaasi yani salaadooda kukhushuucaya ammaantooda ilaahay subxana wa tacaala muxuu kusoo gebagabeeyey marka salaada la marka ilaahu soo sheegay wuxuu ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi wladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun iyo kuwa salaadahooga xafidaya akhi hadalkaa ilaahay ma soo hosgelaysaa isweydii ma kamid ahay kuwaa ilaahay ma ka mid ahay kuwa salaadoo ilaahay baa le waladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiظuun kuwa salaadahooga xafida ma xafidaa salaadayda salaadu maygaga weyn tahay adduunyadayda iyo maalkayga iyo caruurkey carruurtayda iyo reerkayga iyo ganacsigayga iyo iskuulkayga iyo wax walba salaadu maygaga qiimo badantay salaada markii ay waktigaygu gaadho wax walbaba intaan dhulka ku dhuftama ka dhaqaaqa raggaa dumarkaasi abaalkoogu waa maxay ulaaika hum lwaariuun kuwaasi waa kuwa dhexlaaya maxay dhaxlayaan madaaro addunya dhexmi dhexlayaan a dunya haadihi ikhwani addunyadani waa maalma waa maalmo weeyaan ilaahayna maxay tolay uma qadarin addunyadu inay weligii sii sii jirto maalin baa iman doonta ilaahay degan deg degan degga ilahi subxana wa tacala ka dhigi doono owda dhammaan doonto adduunyadani waxay dhaxlayaan waa wax qiimo badan waxay dhaxlayaan waa waxaan caqligaaga kusoo dhicin indhahaagu aanay arag dhagahaagu aanay maqal rag rag ah ahlullah ahlu salaa ahlulfajr ahlulkhayr ayaa fahmaya waxay raggaasi dhaxlayaan iyo dumarkaasi aladiina yariuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun jacala allahu iyaakum min ahliha wa min saakiniha waa kuwa dhaxlaaya alfirdows hum iyagu fiihaa ee fi lfirdows khaaliduun way ku waarayaan waxaa lagu ammaanay oo ajirkaa ay ku heleen waxaa ka mid a salaadooda ay xafidayaan markaad aragto qof muslim sheegayna salaada dayacaya waxaad ogaataa inuu khatar daaqaayo wax badanna uu khasaari doono hadduu saa kusii socdo oo dhimashada saa ugu timaado waay waxaad tilmaamaya welida ay salaadu leedahay waciiduhu subxaanahu watacaala liman adaacahaa goodiga ilaahay subxaana watacaala u goodiyey cidda salaada dayacday aayaddii aanu soo akrinay fakhalafa min bacdihim khalfun adaacuu salaata watabacuu shahawaati fasawfa yalqowna gaya cabdillaahi ayaa wuxuu yidhi radia allahu canhu nahrun fi jahanam khabiiu acmi baciid lqacni waan soo waan soo fasiray hadalkiisaasi ilaahay subxana wa tacaala gaaladu markay naarta galeen ayaa waxaa la weydiinayaa maa salakakum fii saqar naarta saqar maxaa idin geliyey maxaad ku gasheen naartaasi jawaabtu waa maxay waa taqaanaan ikhwani qaluu lam nakun min almusalliin maanu ka maanu ka mid ahayn kuwa tukada salaaddii baanu ka tagnay bale waa iyagoo naartii ku jiraa lawdi maa salakakum fii saqar war naartan maxaa idin geliyey taarikhusalaam baan waxaa kaloo kamid ah ikhwaani an allah subxaana wa tacaala wabakha alkafir calaa tarkiha ilahay subxana wa tacala wuxuu ku canaantay gaalka tegitaanka uu salaaddii ka tegay iyo dayacidda uu salaaddii dayacay falaa sadaqa walaa sallaa aayadani waa ay macno badan bay ku fadhidaa in badan baynu akrinay laakin kitaabka ilahay maalin wuxuba kaaga baxaya laa tanqadi cajaa'ibuhu kitaabka ilahay falaa saddaqa muu tukan walaa eh, falaa saddaqa muu sadaqaysan walaa sallaa muusan tukan maxaa laga dhigay yani u cagsiyaa walakin kadaba watawallaa wuu beeneeyey wuuna jeedsaday saasay culimada hadeen tawallaa can salaa salaadii buu ka jeed acmaasha islaamka ee kale lama soo hadal qaadin lama odhan falaa sadaqa walaa saam falaa sadaqa walaa xaj falaa sadaqa walaa sallaa muu rumayn mana tukan limaada ikhwaani waa ahamiyada ay salaadu leedahay ahamiyada ay salaadu leedahay ayaa loo xusay qofka muminkana waxaa waxaa waajib ku ah inuu masaladaasi ikhwaani uu aada iyo aada ugu foojignaado waay arrimaha kale ee tilmaamaya sida imaam maxamed almarwasi raximah allahu tacaala uu sheegay waxa uu yidhi salaada waxaa loo farad yeelay annadaafa liadaa'iha salaadda markaad tukanaysid waxaa maxay too leeyihin in shardi u ah in aطahaara طahaarat اlbadan طahaarat الhiyaab طahaarat اlmakan soo maa ilahayna subxana wa tacala qof aan daahir ahayn salaadiisa ma aqbalayo ilahay saas ma aqbalayo cibaadooyinkii kale markaad soomsi miyaa tahaaro in laguu waajibin laguma waajibin bal annabiy sala allahu alay slam sida xadiiska ku sugan waxa uu waabiraysan jiray isagoo jinaabo qaba haddii ninka iyo xaaskiisa waktiga ay waabiraystaan oo aadaankii fajar ugu soo galo iyagoo weli janaabadii aan ka maydhan ama aan ka qubaysan waa soomayaan soo koogina waa sax liana ahaaradu maaha shari min shuruud siyaam maaha ay sekadaada markaad baxsanayso ma waxaa shardiya inaad tahaaro qabto carafa oo taagan ma inaad wayse qabtaa musdalifa oo taagan ma inaad wayse qabtaa acmaashii kale islaamka tahaaro looma shardi yeelin laakiin dabcan waxa weeyaan tawaafka iyo iyo waa laba arrimood oo kale lakin bishakl caam eh, ay culamada badankooga waxay leeyihin tawaafka waaa waxaa u shariya ina tahaara u shariya waay lakin ikhwani eh, salaada salaada waxaa waajiba inaad inaad inaad inaad tahaaro iyo nadaafad aad leedahay taasna waxay tilmaamaysaa weynideeda tilmaamaysaa weynida salaada waxaa tilmaamaya أنها تؤدى بالقلب مع جميع الجوارح qalbigana waa laga gudanayaa salaadii jawaarixdiina waa laga gudanayaa sidaan masalada hore aan ka nidhi ayaynu tana ka odhanaynaa oo soomkii adoo sooman baad iska hadli kartaa soo ma waxyaaba kalead iska qabsan kartaa adigoo in eh, in sekadaadii baxsanaya adigoo carafo taagan ayaad ka sheekaysan kartaa laakiin salaadii waxa weeyaan lama ogola hadal khushuuc baa loo baahan yaho qofkii tukanayay uu qalbiga ka khushuuco barak allah fik waxaad ogtihiin mucaawiya ibnu xakam radi allahu taala canhu kama jaa fi lxadiid xiinama takalama fi الsalaa iyadoo salaada lagu jiro waa kii hadlay nebigu sala allahu alay waslam muxuu ku yidhi markuu salaaddii dhamaystay wuxuu ku yidhi ina hadihi الsalaa laa yasixu fiiha shayء min kalaam الnaas inama hiya aلtasbixu wالtakbiru wadikr اllahi ina hadihi الsalaa salaadani uma sax aha oo hadalka dadku ay ku hadlaan salaada markaad ku jirto laguma hadli karaayo lakin waa maxay salaadu waa atasbixu waa ilahay in loo tasbixsado wtakbiru ilahay la weyneeyo iyo wadikr llahi tacaala marka xitaa hadalkii baan la ogolayn hadalkii ayaan la ogolayn Eh, xataa cabdillaahi bnu mascuud radi allahu tacaala canhu markuu nabigiis yidhi salaan eh, markii in hadalka loo diiday salaada gudaheeda nebigu sal ly slam salaadii kuma celin wuxuu ku yihi ina fi salaati la shuqla salaada shuql bay leedahay abdillah masud saa ku yidhi oo hadalkii lama ogola salaada gudaheedii marka salaada welideeda waxaa tilmaamaya in la yidhi salaada gudaheeda waa in khushuuc lala yimaado oo marka aad salaadaadii tukanayso qalbigaaga soo xaadiri laakiin hadduu qalbigaagu adduunye ku maqan yihi sheekada walla wax run iyo beenteeda kala garan maayo laakiin waxaan ka maqlay berigii aan dhariirta ahaayan masaajidada ka maqlay wadaad sheegayay habeen salaadda cishaa ayaa waxaa la yidhi imaamkiibaa uu sahwiyey uu salaama naqsi markaa inuu saddex tukaday iyo inuu afar tukaday waa lagu murmay nin baa yidhi may sheekho waxaad saddex umadna tukisun markaa uu uu hadalka ku adkaa saa sheekhiiba imaamkega ku yiri maxaad maxaad ku caddaynaysaa ina inaan saddex tukaday shekhu habeenkiisa markaan kula tukanay afar tukaan baan leeyay ragcad walba salaadda ceshaay tukaan baan xisaabiya caawa saddexun baan xisaabiya markaa tukaan ba hersan buyi ya laakiin bigadi nadar ikhwani haddii aynu qisada ka nimaadno eh, alaysa hada huwa xaal yani kathiir min almuslimiin xaalka dad badan muslimiin xaalkoogu sidaaya oo qofku intuu salaada galo uu ka baxo laakiin aanu soogeyn wixii uu tukaday iyo wixii magaranaysa xataa qiraaada imaamkee lagu khushuucayo inaanu qira'adaba aanu maxay tolay aanu la socon baa laga yaaba waan soo gabagabayn doonaa leanna waxaan doona inaan sheekha isaga inaan qeyb ka siino insha allah waay weynida salaada waxaa ka mid a ah, ikhwaani tilmaamaya in eh, cadamadeeda inuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaa sabca siniin wahum abnaau sabc siniin muruu awlaadakum caruurtiina amra bisalaati salaada iyagoo toddoba jira waa arrin weyn culimadu waxay ka qaateen haddii caruurtiinii amra ilma yaroo toddoba jira toddoba jiraa lagu leeyahy amar salaadii dee qofkii weynaaye baaliq aana maxaad malanaysaa ah, min baab lawla aynu xusuusnaana ikhwaani salaadani haddii aan caruurta iyagoo yaryar aan lagu tarbiyadayn hadhow maxaa hadhay maxaa ma hadhin ilmaha isagoo yar hadduuna masaajidada baran oo sida loo fadhiisto iyo sida loo tukado aanu baran hadhow tala saadi waa kaanaysa dad baan arkaa iyagoo ah ilmihii iyo shantuban jir masaajidka soo gelinayay oo fadhigaa ku aday uba la yaabanya dadka forfoorsanaya a ah, dad badan oo carruurtooda maraykan ku korinaya hada waxaanahum laakiin ilmihii isagoo toddoba jira markaad ku bilowdo intaa ka horna uu arkahaya aabihii hooyadii tukanaya waxaan leeyahy taasi waxaa faaidadeeda waxaa kamid ah in guriga lagu tukado siduu nabigu yidhi sunnihiina guriga ku tukada in carruurta akurato adoo tukanaya oo familiar la noqdaan salaadii marka waxay taasina tilmaamsaa ikhwaani weynida ay salaadu ay leedahay oo loo baahanya iyadana in lagu baraarugo waxaa tilmaamaya weynida salaada iyana Eh, ma warada min aadii min axaadiiثi وaaahaari fi fadli sujuud axaadiista ku soo aroortay fadliga ay sujuudu leedahay waay waynu ognahay rabicat ibnu kacb alaslamiy radi allahu canha waxaa khaadimkii nebiga sal la alay slam waysadiisa iyo iyo xaajooyinkiisa ayuu nebiga u keeni jiray maalin maalmaha ka kamid aya ah wuxuu nebigu ku yidhi rabiica ayaa leh faqaala lii sal nebigaa ku yidhi rabiicow waxay weydiiso rabiicu ahaa nin dheer wuxuu ana xaasna inuu masaajidka seexdaa ayuu ahaa min fuqaraa lmuslimiin waxaa laga yaabaa uu garanaya haddii nebiga uu yidhah nebi allah ii ducee inaan xaas yeesho inaan inaan xoolo yeesho ducada nebigu maqbuul bay ahaan lahayd ayay ahayd taana uu garanayay markaa muxuu ugu jawaabay wuxuu yhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna marka warran adoo mawqif kaa istaago nebigii alinti kuyimi sal l slam ku yidhi sal an ku duceey wax weydiiso ilahi baan ku bari doonaa adduunya ma weydiisan taasna waa kutub ku tilmaamsa ikhwani min aljanib atarbawi xadiiska laga faaidaysanayo himada saxaabada rasuulka ku jirtay ridwan llahi caleyh hamuhum lakbar wuxuu ahaa kayfa adkul aljanna liibaantaasiyo falaaxaasi abadiga ah seen u heliyaan kaasun doonaya inuu helo adduunyada lagumaa ka tag adduunyada waa laabudda inaad adduunya aad ushaqaysato oo reerka aada masruufto oo naftaada aad ka ilaaliso inaad dadka aada tuugto laakiin ado adduunyadaada adoo shaqaysanaya waxa waa inaad aakhiradaada ay aad eegto ah. salafkii waxay odhan jireen idaa ra'ayta rajula yunaafisuka fi dunya fanaafisu fi laakhira haddaad aragta ninku ula bartamaayo adduunyada adu aakhiro ku ula ugu barta addunyadiisa uga hadho aakhiro kula baratay in istaطacta anlaa laa yasbiqaka axadu ila allahi fafcal bay salafka odhan jireen haddaad kari karto in cidna aanay ilaahay kaaga dheerayn noqo haysdhigan berito hore ikhwaani addunya masracat alaakhira waa beertii aakhira adduunyadeen waa ganacsi khasaarihiisa iyo macaashkiisa la arki doono maalinta qiyaamaha markaasi eh, wuxuu rabiica nebiga uu ku yidhi as'aluka muraafaata muraafaqataka fi ljanna inaan jannada kugula rafiiqaan rasuulka allow ku weydiisanayaa nebigu wuxuu wuxuu taskareynayaa bal meeshay ka taagan tahay sa su-aashiibuu ku celiya wuxuu ku yidhi awa kayra dalik waxaan jannada ahayn maad weydiisanaysaa qultu huwa dak ya rasuul allah arrintaasuma ku weydiisanaya wa kala ku weydiisanaayo nabi sal l slam wuxuu yidhi faacilnii calaa nafsika bikarati sujuud igu caawi inaad sujuudda badsato haddaad nabiga adoonaysa inaad rafiiqiisa noqoto ah sujuudda badso salaada badso waxaa kaloo ka mid a xadiiska abu hureyra radi allahu tacaala canhu soo wariyey imaam axmed iyo muslim ba waxaan ujeedaa xadiiska waxaa soo wariyey imaam axmed iyo muslim baa soo wariyey markuu shay markuu qofka bini aadamku markuu akriyo asajda dabeetana uu sujuudo ictazala shayطaanu yabkii shayطaanku wuxuu fogaadaa isagoo uu yaaya ibliis markuu arko shayطaan markuu arko qof bini aadam sujuudsan ictazala ashayطaanu yabkii waynu lahu hoogiisa qofka bini-aadmiga waxaa la amray bisujuudi falahu ljanna ilaahay baa sujuud amray falahu ljanna wa umirtu bisujuudi anigana sujuud baa la amro ilaahay baana caasiyey dabeetna naar baa ii waajibtay naar baa ii waajibtay oo naar baan geliya shaydaanku siduu uga hinaasahay markuu ku arko inaad sujuudsan tahay amarkii ilaahay baad aqbashay ilaahay baad ogolaatay wejigaaga ayaad dhulka dhigtay rabbigaabaad u sujuuday ood ukhuduucday ood ukhushuucday jannaad ku helaysaa shaydaana sujuudi ilahay amri buu ka kibray oo ka sataagay falahum naar walciyaadu billah shaydaana uu yaqaanaa camalka wanaagsan buu garanayaa ee jannada lagu gelaayo waxaa ka mid a ah waxyaabaha weynida salaada ah inay salaadu ahayd quratu cayni rasuuli llahi sala la alay slam waxa nebiga sala allahu calayh wasalam qalbi indhihiisu ay ku doogsadaan ay ku qabowsadaan jannada ayay ahayd waay waxay salaada maanta bini aadamka maxaa ay ku farxaan waxa weeyaan waa entertainment waxaa la yaaba mujtamaca ku dhex noolnahay noloshoodao dhami waa waa entertainment entertainment twenty four hours saa way ku tafanunayn sidai entertainment ay kala noocay u samayn lahaayeen maaweelo ah in layska qosliyo oo qofkii bini aadamigaabaa laga dhigay yani sidii daayerkoo kale un qof qoslaayay muslimku kuma farxa adduunyada ikhwaani almuslimu wuxuu ku farxaa oo qalbigiisu ku raaxaystaa oo indhihiisu ay ku doogsadaan waxa weeyaan waa dikru llahi caza wajal waa xuska ilaahay waa tilaawat lqur'aan waa asalaa ayaa qofka muminka qalbigiisu uu ku doogsanayaa nebigana sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi wajucila qurat cayni fi sala waxa indhahay way ku qabowsadaan waxa laga dhigay salaada ayaa laga dhigay waay nuqdada ugu dambaysa eh, waxaan kusoo gebagabeynayaa oo in lagu gebagabeeyana mudan waxa ahayd wasiyadii ugu dambeysay ee nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku dardaarmayey ummadiisa ku dardaarmay anas ibnu malik radi allahu canha canhu eh, baan ujeedaa ayaa waxa uu leeyahay nebigu sala allahu alay wasalam markii uu sakaraadku ku adkaaday duuntu ay yeeriseen qarqaradii uu gaadhay hadalkiisa waxaa u badnaa asalaa asalaa ittaqu llaha fima malakat aymaanukum yacni salaada salaada ogaada ilaahay ka cabsadoo waxaa gacmihiinu hanteenna xaqooga siiya sal slam muxuu kale ku dardaarmi lahaa muxuu kale ku dardaarmi lahaa ikhwaani isagoo sakaraadkii hayo oy dhuuntu yeerayso oo qarqaradii ahayso oo og adduunyadan ka tegaayo ummaddiisa wuxuu ku dhiirinaayey oo uu ku boorinaayey camalkaa weyn ee salaada ah waa dardaarankii nebigaaga waa ruknigii labaad ee islaamka waa cibaadadaasi weyn ee ambiyadii ilaahay subxana wa tacaala lagu lagu wada farad yeelay akhi waxaa naftayda iyo naftaadaba ku dardaarayaa salaada ha dhayalsan qofka salaada dhayalsadaa islaamkii ayuu dharsaday man istahana bisalaati faqad istahaana bاlislaam asal allaha subxaana wa tacaala biasmaai lxusna wa sifaat lculaa inuu naga yeelo addoomahiisa saalixiinta ee salaada xafida ee salaada ilaaliya een salaada aan dayicin inuu ilaahay subxaana wa tacaala inuu dhammaanteenba inaga yeelo ayaan ilahay subxana wa tacala aan ka baryayaa wajazakum allah khayra asalaamu alaykum